الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ilaahay subxaana wa tacaala mahadintiisa kadib ah, waxaan u mahadnaqaynaa walaalaha barnaamijkan soo qabanqaabiyey ee fursaddan inoo wada saamaxay ah, mar kale waxaan halkan uga ducaynaya uga mahadnaqayaa sheekheena sheekh ismaaciil cabdi hure sheekh ismaaciil dheg waxaan ka mid ahay waxaan ka mid ahay midhihii uu soo saaray waxaan rajaynayaa wax badan oo haddii ilaahayna waafajiyo xasanaada iyo khayra inuu wax badan ku yeelan doono koritaankayga aqooneed iyo tarbiyad dacwadeed ee hore saameyn badan buu ku lahaa ilaahay subxaana wa tacala cumriga ha u barakeeyo mowduuca ashubuhaat aw alafkaar alhadaama fikradaha dumiska ama shubuhaadka qofka muslimka ah saamaynta kule raasamahalkiisa diineed ee halista ku ahi way badan yihiin muuqaalo badanna way u yimaadaan makhluuqaad badanna way ku howlan yihiin dhammaantoodna waxa ay halis ku yihiin islaamnimadaada su-aasha markaan ku bilaabaya waxa weeye ninka la yidhaahdo stephen demetry waa nin ingiriisa ah, gaal buu ahaa nin heesaa buu ahaa wax badan oo noloshiisii hore ka mida wuxuu ku qaatay inuu dadka fankiisa iyo hal abuurkiisa faneed ku maaweeliyo dhaqaale aada u badan buu ka sameeyey dad aada u badanna macmiil bay u ahaayeen waxaa la idhaahdaa ilaa lixdan milyan ayay gaadheen nusakha ama koobiyada laga iibsaday nuqlada laga iibsaday Eh, heesihiisii iyo waxyaalihii uu duubay waa lixdan milyan ayay gaadheen baa la intaa wuxuu raadinayay maxay wuxuu raadinayay noloshan adduunyo ee uu ku nool yahay bal inuu raaxadeeda wax ka helo wuxuu samaynayay dhaqaale dhaqaalahana wuxuu ku raadsanayey inuu qalbigiisa bal mar uun ku xasiliyo dhadhalaalka adduunyo dhaqaalaha ku iibsado maruu dalxiiso mar maruu tunto maruu dadka ka qosliyo waxeesu la qoslo wax badan buu sameeyey laakiin mar keliya ayuu isbedelay mar keliya ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala la doonay inuu raaxada uu raadinayo iyo deganaanshaha iyo nolosha iyo sacaadada uu baadi goobayo inuu haleeshiiyo dabadeedna mar keliya ayuu ilaahay subxaana wa watacaala waafajiyey inuu islaamo uu islaamo markuu islaamay wax kasta way isbedeleen laga bilaabo magiciisii waxaynu dhi maxaa la odhan jiray stephen oo laga yaabaa dhallinyaro aan mashaajidka joogini inay maanta arday u yihiin fankiisii hore iyo heesihiisii iyo dhaqankiisu arday u yihiin ay ku taxan yihiin baa laga yaaba laakiin idinka ahlulmasjidka ahi markaan magaciisa dambe sheego waad garan doontaan waa yuusuf islaam yuusuf islaam baa la yidhaahdaa waa nin daaciya oo muslimiinta ducaadda muslimiinta ingiriiska ka mid a ah. wax kastaa weysbed markuu islaamay oo magaciisii baa isbedelay dhaqankiisii baa isbedelay fikraddii uu ka haystay adduunyadan uu ku nool yahay noloshan iyo kownkan oo dhan fikraddii ka haystay ba isbedeshay shaqadiisii ba isbedeshay oo wixii buu faraha ka qaaday oo shaqo waafaqsan muctaqadkiisa iyo caqiidadiisa dambe ee cusub ayuu bilaabay oo ah dacwa ila llahi subxaanah wa tacaala waxaan uga socdaa ninkaasi wuxuu yaqaanay markii uu islaamay buu yaqaanay islaamka markuu soo galay waa taariikh uu yaqaano oo xadidan oo meel ugu qoran adigu ma mataqaana goortaa islaamtay ya goortaa islaamtay mataqaana adigu su-aashaasi waa doqonnimo su-aasha noocaasi waa su-aal doqonnimo ah laakiin maanta waxay ka mid tahay shubuhaadka doqonnimada dadka lagu lumiyo aniga iyo adigu islaamnimaynu ku dhalanay waxay lamid su-aashaas anoo ku idhaahdaa goormaad ogaatay inaad nooshahay goormaad is ogaatay inay nafi kugu jirto su-aal macquula miya waa la mid taasina aniga iyo adiga iyo muslimiin badan oo kale islaamnimada way ku dhasheen keliga inkumaynu dhalanin laakiin kullu mawluud qof kasta oo dhashaa islaamnimadu ku dhashaa oo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay kullu mawluudin yuuladu cala اlfitra qof kasta oo dhashay oo dhasha wuxuu ku dhashaa fidrada fidraduna waa islaamnimada qofka soo dhasho waxaa ku abuuran khariisa ama dareen fidro oo daruuri ah lagama maarmaan ah oo ku jiro aan ka dhakoogoy karin oo ah inay jiro ilaah keligiia oo abuuray subxaanahu wa tacaala waxay la mida taas qofku marku dhasho ilmo kastoo dhasha markuu dhasho waxa ugu horeeya ee uu doonaa waa maxay waxa ugu horreeyu doonaa waa maxay waa inuu naas waa inu waa inuu jaqo waa inuu jaqo aguu ku soo bartay macallin buu caloosha ugu jiray waa fidra la ydhaha fidra waa khariiza waa dareen daruuri ah oo macrifa daruuriya waa aqoon daruuri oo lagama maarmaano ku abuuran oo ilaahay ku abuuray subxaana wa tacaala faaqim wajhaka liddiini xaniifa fidraة اllahi alati faطra الnaasa عalayha la tabdiila likhalq اllah dalika diin اlqayim walakina akara الnaasi laa yaclamuun dalika diin اlqayim walakina akar الnaasi laa yaclamuun waa fidrada ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abuuray qofka ayaa tusinaysa jiritaanka ilaahay subxaana wa tacaala iyo qiritaankiisa laakiin labadiisa waalid ayaa ama fidradaa u ilaaliya u ilaaliya oo aan ka leexinin ama labadiisa waalid baa ka leexiya oo yahuudiyeeya ama kiristaaneeya ama majuusiyeeya ama ilxaadnimo ku haga lama odhan way islaamiyeeyaan islaamnadu uu ku dhashay kula mawluudin xadiiska muslim baa soo wariyey kulu mawluudin yuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi ow yunasiraanihi aw yumatisaanihi rasulku wuxu uhi alay slat sl ma aragteen neefku markuu dhasho isagoo dhammaystiran buu dhasha dadkaa dhegaha qaar gooya dhegaha jeexjeexa sunta iyagaa khalqigii sidii ilaahay ku abuuray ka bedela sidaasoo kale aadmiguna markuu dhasho waxa uu ku dhashaa isagoo ilaahay subxaana wa tacaala fitr ahaan ugu abuuran tahay ma aha ilahay magacyadiisiibuu garanaya sifaadkiisiibuu garanaya xuquuqdiisiibuu garanaya laakiin mujarad waxa ku abuuran inay awood ka saraysa oo uu u baahan yahay oo uu ku tiirsan yahay ay jirto walidaalikaba waxa uu leeyahay ay culimmadu ku fasirayaan aayaddaas markay fasirayaan imaamulmufasiriin maxamed abu jacfar atabari raxmat ullahi tacaala calayhi ayaa waxa uu leeyahay aayaddu fasira ilahay leey subxaana watacaala faaqim wajhaka lidiini xaniifa wuxuu ilaahay leeya buui fasadid wajhaka naxwa lwajh aladii wajahaka allahu ileyh wajahaka ilayhi rabuka ya muxamed halku ilaahay kuu jiheeyey ama wajhadu kuu jiheeyey u jeeso oo aacadiisa ah oo diinta ah ibnu kaiir basna wuxuu leeyahy fainahu tacaala faطra khalqahu calى macrifatihi wa tawxiidihi wa anahu laa ilaha ayru saddexdaa arrimood buu ilaahay subxaana wa tacaala aadmiga ku dhex abuuray markuu abuuray waa garashadiisa iyo keliyeyntiisa iyo inuu ilaahay subxana wa tacaala keligii yahay oo aanu shariik lahayn lamaan inaanu lahayn ibnu qayim iljawziya raxmat ullaahi tacaala calayhi ayaa isagoo ka hadlaya qadiyadda fidrada aynu ka hadlayna ee insaanka ku abuuran ama abuurka abuuraha khalqiga ku abuuranba wuxuu leeyahay aiflu yakhtaaru masallamani binafsihi ilmaha yidhi isagaa doorta inuu caanaha hooyadii jaqo isagaa raadsada faidaa mukina min ahadyi haddii markaa afka loo geliyo wuu jaqa haddii aanay cilad iyo xanuun iyo dhibaato kale u diideysaa aanay jirin oo uu si dabiiciya ah abuurkiisu yahay iyo khalqigiisu yahay oo dhammaystiran marka inuu jaqaa waa wax iskaga daruuri ah oo macrifa daruuriya ku abuuran weeye sidaas oo kale ayuu qofkana ugu abuuran yahay ilaahay subxana wa taala jiritaankiisu haddaanay ciladii jirin ka leexisa markaas garashada ilaahay subxaanaha wa tacaala hadduu qofku ka leexdo markaas fidradaa ku abuuran hadduu ka leexdo cawaarid ama asbaabi ay ka leexiso cidlo isma taago cid kale uunbuu ku tiirsadaayo oo ilaahaystaa waayo insaanku sidiisuu daciifu yahay isma taagi karo keligii waa inuu ciduu ku tiirsado raadsada ina carbeedoo gabyaba waxuu lahaa kullu man shada can diini اlilaah qof kastoo diinta ilaahay subxaana wa tacaala ka leexda fii alaamin daamisin tuula alxayaa mugdi madowbug habeen wakti xayaa nolosoo dhan ku jiraya yadlubu lmna calaa darbi lmataax meel lagu dabaqo lagu wareero ayuu ammaanka daydayaya mar kastuu meeshaa kusii socdo ugu dambaynta wuxuu u laabtaa un ciduu ilaah ka dhigto mid hawadiisa ilaah ka dhigta mid dhagax ilaah ka dhigta mid xidig ilaah ka dhigta hadduu ilaah xaqaa ka lumo cid kaluunbu ilaahnimo ka raadiya iyo awoodu ku tiirsoodo ka raadiya waa fitro ku abuuran oo ilahi subxana wa taala uu ku abuuray sida ilmuhu marka uu dhasho uu ugu ban yaallo inay waalidkii iyo cidda tarbiyadaynaysa ku xeeranayd leexiso ayuu intuu nolosha ku jirana halis ugu sugan yahay in jidka toosan laga leexiyo walidaalika shubuhaad badan baa jira afkaar badan oo khaldan baa jirta oo raadayn xoog badan leh haddii weliba subahaadkaas aan laga horgeynin awood lagu buriyo oo aqooneed oo caqiido waxaa la yidhaahdaa haddaad waran xoog badan meel kuu cayimaan oo aad ku dhugtamayso aad ku tuurto oo aada u dhowdahay oo waranku afbadan yahay oo awooddaad ku tuuri lahayd aad leedahay oo dhugtii aada leedahay waxaa hubaalah inaad saamayn ku yeelanayso raadaynayso dee meesa ku dhugtamaysa haddii adigoo shiishyahana qori diiro dheeraa laguu dhiibo oo meel dhow hadafkaaga la idhahdo deerada halkaa taagan ku dhufo oo wax kaa xiga aanay jirin oo araggaagu fiican yahay oo qorigu fiican yahay waxba inaad ku legdayso laakiin haddii deeradii sabad lagaaga dhigo sabad haddii lagaaga dhigo miyad gaadhsiin kartaa warankaagii shubuhaadku waa noocaas oo kale qofku muslimku wuxuu u baahan yahay teed ama wiqaaya uu isaga dhigo keliya ta maaha wuxuu u baahan yahay oo kale waran uu ka horgeeyo ku burburiyo maanta waxaynu maqalaa sawaarikhda hawada lagu burburiyo ama hubabka la samaystay ee ka hortaga hubka kale lasoo ganayo qaaradaha laga soo ganayo ama ka tallaabo hub kaloo lagu talagala inuu qabto ama uu burburiyo waxaad leedahay haddaad muslim tahay wuxuu qofka muslimku leeyahay awood uu ku burburiyo shubho kasta oo diintiisa beegsanaysa caqiidadiisa beegsanaysa beegsanaysa awood aqooneed ayaa ku jira kitaabka sunada kitaabka qur aanka ah iyo sunada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo culuumta daruuriga ee bashariga ee caqliga ah awood baa ku dhex jirta uu shubho kasta ama weerar kasta oo laga loola soo doonto uu ku burburin karo laakiin in laysla helaa wax sahlan maaha shubahaadku inay jiraan weerarku inuu jiro khutuuradu inay jirto waa waaqac aynu la noolnahay oo qofka u warhayaa uu la nool yahay qofka taarikhda islaamka ka warhaya uu la noolyahay garan karo qofka taarikhda aadamiga la ogi uu garan karo nebi aadam ilaahay markuu abuuray subxaana wa tacaala wuxuu amray ibliis iyo malaa'igtii waxaa la amray inay u sujuudaan malaa'igtii way sujuudeen ibliis wuu diiday diidmadiisa waxaa sabab u ahaa xasad iyo kibir iyo sarays inuu iska sarraysiinayo makhluuqan hortiisa lagu abuuray dhoobada laga abuuray khalaqtanii min naarin ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min tiin buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala halkaas buu ibliis naxariistii kaga fogeeyey oo lagu nacdalay ibliis codsi buu gudbistay ah in loo kaadiyo inta adduunku jiro ilaahay waa ku aqbala uu ka yeelay ballan buu halkaa ka qaaday oo kaga dhaartay ibliis inuu aadam iyo duriyadiisaba uu lumin doono oo wax alle wuxuu awood leeyahay u adeegsan doono ou midig kaga iman doono ou bidix kaga iman doono ou xagga hore kaga iman doono ou xag dambe kaga iman doono laatiyanahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu aarahum shaakiriin oo uu kala dagaalantayo ilahay u mahadnaqaan ilahay caabudaan ilahay ku toosadaan jidka subxaana wa tacaala siraacu markaasuu soo bilaabmay siraaca bayna alxaqi waalbaail maalintaasuu soo bilaabmay walidaalika wuxuu leeyahay nebigu calayhi الsalaau wasalaam waxa ilaahay subxaana wa tacaala ay amray in aan idin baro wixii uu maalinta ama maalintan oo maantadaydan i baray waxa uu ilaahay yidhi inii khalaqtu cibaadii xunafaa'a kullahum addoommadayda waxaan abuuray dhammaantood iyaga oo towxiidka ku toosan oo ay aqoonsan baan abuuray wainahum atathum shayaaiinu fajtaalathum shayaaiin baa u timi markaasay way duufsadeen markaasay duufsadeen oo diintii ka leexiyeen oo ay ka xarimeen waxaan u xalaaleeyey oo ay u xalaaleeyeen waxaan ka xarimay oo ay amreen inay aniga ii shirki sameeyaan oo ay cibaadadii iyo xaqa u lahaa cid kale ila wadaajiyaan sidaasoo kale ayaa imaam axmed raxmat ullaahi tacaala caleyhi waxa uu soo saarayaa fii musnadihi atirmidiyu fii sunanihi xadiiskuna waa saxiix imaam albani uu saxiixinayo fi saxiix iljaamic ayaa waxa uu leeyahay saxaabina nucmaan nawaas ibnu samcaan ba waxa u ley radi allahu tacala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama daraba qaala daraba allahu tacaala maala siraata mustaqiima ilahay wuxuu tusaale idinka dhigay jid toosan jid toosan wa calaa janbatay siraati suuraan jidkaa toosan hareerihiisa laba dayr baa ah dayrar baa ah dayr baa raacsan fiihimaa abwaabun mufataxa dayrkaas raacsan jidkaa toosan iyo dayrkaa raacsan albaabaa ka furan albaabo ayaa ka wada furan oo ku yaalla gidaarka wacala alabwaabi sutuurun murkhaa albaabadaas daahyaa ku sii daysan rasuulka alle calayhi salaatu wasalaam daahyadaas albaabadaas gidaar ku yaalla daahyaa ku sii daysan wa cala albaabi daacin albaab kasta dushiisa waxaa taagan qof baaqaya ayaa taagan yaquulu yaa ayuha annaas wuxuu leeyahy dadow war dadow idkhulu siraata mustaqiima walaa tatacarajuu jidkaas toosan gala oo raaca oo ha lexleexnina jidkaa toosan mara oo ha lexleexnina wadaacin yadcuu min fowqi siraat jidkaa toosan dushiisna mid baa taagan oo isna baaqaya oo sajidkaa ku baaqa in la maro faida araada alinsaanu an yaftaxa shayan min tilka alabwaab hadduu qof doonay oo albaabadaa mid ka mida furo oo daaha uu ka rogo kaa jidka dheer jidka taaganba wuxuu leeyahay wayxaka laa taftaxu waar hooge ha furin ha isku furin ha isku taaban fa inaka in taftaxu talijhu haddaad daaha ka qaado hubaal waad gelaysaa dah haddaad ka rogto sareero khaws dareere haws waad ku siibanaysa waa suura rasuulku dhigay calayhi salaatu wasalaam albaab jid toosan gidaaro hareeraha ka raacaan gidaarada albaabbaa ku yaala dahyaa ku laalaada qof baa ka abaabadaa mid kasta mid qof baa dul taagan midna jidka jidku taagan yahay dheer raaca buu leeyahay albaabadana qof baa dul taagan mid kasta hadduu qofta hadda ku leexo albaabda eeg wuxuu leeyahay ha furin ha isku eegin oo ha isku furin haddaad furto waad gelaysaa rasuulku wuu macneeyey calayhi salaatu wasalaam oo wuu fasiray xadiiska mar kale waxau yihi alayhi salaatu wasalaam fasiraatu alislaam jidkaa toosani waa islaamnimadii jidkaa toosani waa islaamnimadii wasuraani xuduud ullah gidaaradaasina waa xuduuddii ilaahay subxaanahu wa tacaala ee ay tahay inaan laga gudbin walabwaabu almufataxatu maxaarim ullah albaabada furnayna waa maxaarimtii waxyaalihii ilaahay kuu diiday kuu xaaraantinimeeyey wey albaabadaas daa u ka laalaada baabkii tuuganimada baabkii zinada baabkii shirkiga baabkii albaabadii xumaanta wey kuwaas way kaa asturan yihiin haddaad se ku dhowaato waad ku siibanaysa wadalika addaaci calaa ra'si siraati kitaabu allah kaa weyn ee baaqi jidka toosan dusha ka saaranin waxa weeye ilaahay kitaabkiisii wadaaci min fowq daaciga albaabada dul taagan mid kasta abaab daaci baa dul taagan baa la yidhi xadiisku rasuulku sheegay albaabadaas ka dul taagane maruu qof ihahdo fur leh war ha furin hasku furin hadaad furto waad gelaysahayna waa waacid fii qalbi muslim waa waacidka ama dareenka iimaanka iyo qofka muslimka qalbigiisa ku abuuran weeye oo markuu qofku salaada xumaan gal waxbaa uu diidaya uu khatilaya baqa gelaya marka ugu horeysa damiirkiisu intuu nool yahay weeye hadduu ku siibtu galo kaasi dhamac oo qofku dee xumaanta haduu la qabsado waacidku wuu ka dhinta xadiisku waa xadiis saxiixa saynu tilmaanay oo sugan ka sugan nabiga caleyh isalaatu wasalaam xadiisku muxuu tilmaamay suuraynaya wuxuu suuraynayaa jidkaynu soconno iyo makhaadirtai halisaha inagu xiran iyo qofka muslimka ahi waxa looga baahan yahay shubuhaadku albaabadaasi waa shubuhaadkii in badan oo ka mid haddaad ku dul meerto badanaa inta shubuhaadkaas qof aan aqoonteedii iyo kartidii uu iskaga ciwaabin lahaa uu ku fahmi lahaa lahayn ee ku dulmeeray ee ku libdhay ee xagxaa ka soo jeestay ee halkuu islahaa iska difaac isagii noqday mid shubahaadkii xambaarsan oo qaybinaya oonu aragnay qofka muslimka markaa wuxuu u baahan yahay laba arrimooda aasaasiga ah. waayo diintaadu waa raasamaalkaagii raasamaalku hadduu kaa khasaarana waad khasaartay fi dunya waalaakhira raasamaalkaagu muxaafad ilaalin buu u baahan yahay mas-uuliyadda ilaalinta raasamaalkaagu aday ku saaran tahay adigay ku saaran tahay cid kale ma saara dadka qaar baa u fahamsan inuu diintiisa ka mas-uul yahay sheekh hebel qaar baan arkay gaaloobay war maxaad u gaalowday su-aal baan qabayoo waa laga qancin waayey dabeedna dee islaamkii baan uga tegey oo jawaabtii ma heshay malaad ka tagtay jawaabtii ma heshay oo islamku dabadiisa ma ka heshay may kama helin waxaad moodaa inuu le islaamka waxaan uga tegey hebel baa islaamka iga qancin waayo isagan kaga argoosanaya gaalnimadayda gaalnimadaydan isaga kaga argoosanaya isagaana khasaaray ra-su maalihi waayo adigaga muslimkaa iyo aniga waxaa layna amray inaynu dadka diinta ugu yeedhno laakiin mas-uul kama nihin qalbigooda hanuunino hadday lumaanna dembi kuma lihin haddayn anugu gudano dacwadeyni ya ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytu qofka muslimka markaa si uu u badbaado adigu aad u badbaado anigu aan u badbaado ugu yaraan laba shay asaasaynu u baahan nahay laba dhinac baynu u baahan nahay inaynu ka zaad qaadano aljanib almacrifi dhinaca aqoonta aqoonta aasaasiga ah ee caqiidadaada la xidhiidha ad u baahan tahay inaad ku dadaasho maxaad ilaaha ka taqaana subxaana wa tacaala maada tacrifu can illah ilahay maxaad ka taqaanaa maxaad islaamkaaga ka taqaanaa maxaad nebigaaga ka taqaanaa waa jaanib macrifi ad u baahan tahay inaad ugu yaraan waxaad subuhaadka asaasiga bilowgaa iskaga difaaci karto aada leedahay walidaalika macrifada iimaaniga qofku marka uu yeesho ee uu aqoontii diintiisii wax ka barto wax uu muwahal u yahay diyaar u yahay inuu shubuhaadka ka hor imanaya si sahlan uga jawaabo oo iska celin karo imaam albukhaari raxmat ullahi tacaala calayhi fi kitaabihi asaxiix jaamic asaxiix ayaa fi kitaab alcilm baabka tobnaad wuxuu u baabaystay baabun alcilmu qabla alqowli walcamal kani wuxuu baab u yahay kani wuxuu baab u yahay cilmigu inuu ka horeeyo hadalka iyo camalka labadaba hadalka iyo camalka labadaba dabeedna wuxuu ku bilaabay aayadda faclam anahu laa ilaha ila allah wastakfir lidembik nabi maxamed baa lagu leey alayhi salaatu wasalaam yaqiinso ogow baro garo inuu ilaahay subxaana wa tacaala keli yahay xaqiiji qalbiga ka xaqiiji aqoontaas waa janib lmacrif kadib baa la yihi fastakfir wastakfir lidambik camalkii la gahlay oo bilow ah oo uu istikfaarka ugu horeeyo imaam ibn xajar alcasqalaani raxmat ullahi tacaala calayhi markuu macnaynayay fatx ilbaari sharaxay baa wuxuu leeyay qaala ibn lmuniir araada bihi ana alcilma shartun fi sixati alqowli walcamali falaa yuctabiraani ila bihi fahuwa mutaqadimu calayhima liannahu musaxixu lilniya almusaxixati lilcamali wuxuu leeyahay wuxuu uga jeedaa inuu cilmigu shardi u yahay hadalka iyo shaqadaba iyo camalkii hawshaba inuu cilmigu shardi u yahay oo wax ka soo qaad ma laha labadaas haddaanay cilmi ku dhisnay sidaa awgeed buu labadoodaba ka horeeya cilmigu wuxuu ka horeeyaa wax lagu qowlo kasta iyo hawl kasta oo cibaado ah oo la sameeyo dunyawiya ama ukhrawiya maxaa yeelay cilmigu waxa uu saxayaa niyadii niyaduna waay shardi ah, waxay shardi u tahay camalkii inuu saxnaado marka jaanibka cilmiga dhinaca cilmiga qofku diintiisa inuu barto oo aanu marti u noqonin shaytaan iyo kuwa wax luminaya ee uu dadaal ku bixiyo inuu bartaa waxay badbaado u tahay raasamaalkiisa diinada inuu badbaadiyo jaanibka kale waxa weye waa jaanibka ruuxiga suluukiga taskiyada qofku inuu cibaado ahaan ruuxdiisa u dhiso waana taayadu tilmaamaysa wastakfir lidembika ay tilmaamayso jaanib ruuxu inuu kobciyo taasina waxay ilaalo uga tahay oy geydh adag uga tahay shahawaadka qofku in cibaadada ku dadaalo haddaad qur-aanka u fiirsato suurat ashams ilaahay subxaana wa koob iyo toban shay buu ku dhaartay ama koob iyo toban dhaarood buu wuxuu ka horreysiiyey taskiyada nafta washamsi waduxaaha washamsi waduxaaha waalqamari ida talaaha wاnnahaari ida jallaaha wاlleyl ida yakshaaha wاsamaai wama banaaha wاlardi wama daxaaha wanafsin wama sawaaha faalhamaha fujuuraha wataqwaha qad aflaxa man zakaaha waxaa guulaystay liibaanay libin helay qofka naftiisa dahiray waxa nafta dahira waa cibaadada qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waladiina hum can illagwi mucriduun waladiina hum lizakaati faaciluun waa acmaal jawaarixiya oo isugu jirtaa afcaal iyo turuug afcaal qofku uu samaynayo salaadii khushuucdii saka bixintii iyo ka tegis xumaan uu ka tegay والذين هم لفروجهم xاaفظون إلا على أزواaجهم وملكت أيمانهم فإنهم غyر ملومين acmaasha jawaahirixigaaba qofka dhista markaasoo xoojisa jaanibkii taskiyada oo sabab u noqonaysa inuu qofku shahawaadkii caadiyan qofka bini aadamka ah laba arrimood baa weerar ku ahadiya ah jeer waa waa shahwa iyo shubha shahwa iyo shubha shahwadu waxa weeye waxay naftu ay jeclayd dhalinyaro markaa tahay in heesaha iyo wixii ka dambeeyey laguu qurxiyo quruxda dumarka in lagu qurxiyo inaad xakameyn kari weydo dareenkaagii shahwadeed markuu yaro weynaado qofku inuu magac doono madaxnimo doono xoola doono waxaasna waa shahwa shahwat albatn shahwat alfarj shahwat maxaan idhahdaa jaah magac inuu doono waxaasna waa shahawaad shahawaadkaas qofka ku abuuran waxa madax jebin kara ee qofku kaga badbaadi kara waa taskiyat nafs halista kale waa shubuhaadka shubuhaadka waa qofka aqiidasa lagu shaki gelinayo iimaankiisa lagu shaki gelinayo diintiisi lagu shaki gelinayo ilaahay subxana wa tacala wax laga sheegayo rasuulkii wax laga sheegayo culimadii la necbaysiinayo mashaasi la necbaysiinayo iminka halkeennan caalamka in badan oo ka mida dee gaalnimadu way biyadhigtay xataa caalamulislami meelo ka mid a dhinaca labaad waa shahawaadka waa shubuhaadka shubuhaadku hadda waxay halis ku hayaan daayarta daayarta dhalinyarada ah ayay halis ku hayaan dadku inta badan shahawaadka way dareensan yihiin oo xumaanta ay zinadu leedahay xumaanta ay qaawanida dumarku leedahay xumaanta ay tuuganimadu leedahay xumaanta ay dhaco leeyahay musuq maasuq dadku waa wada yaqaanaan laakiin maanta halista socota halistooduna ma yara kuwaa laftooda halistoodu ma yara laakiin halista ka weyna ka darmaanaysa wata halista ku socota qofka muctaqadkiisa iyo qalbigiisa lamana dareemee qof kastoo kaa sitaa wuxuu u ban yaallaa shubuhaad halis ah qof kastoo kaa sita oo internet-ku ugu xidhan yahay wuxuu halis u yahay inay shahawaadkaasi saameyn ku yeeshaan haddii aanu dareenkiisu soo jeedin oo aanu naftiisa ilaalin oo raasmarkiisa ilaashanin oo qoontiisa kobcinin oo daaha aanu marada ka rogin daaha haddaanu marada ka rogin meel kasta albaab kasta ood furto internetka albaab ad arkaysa daah ku rogan yahay oo lagu leeyahay soo gal haddaad istirado bal kan maanta yaro eeg kani muxuu qoray kani muxuu ka hadlayaa kani muxuu sheegayaa waxa hubaal ah xadiiska rasuulka allah alay slatu slaam in taftaxu talijhu haddaad furto waad gelaysa shubahaadka maanta socda dufco keliya kuma yimaadaan diraaso badan baan ku sameeyey kitaabna waan ka qoray waxay ku yimaadaan si aan la dareemayn oo dhibirsan bay ku yimaadaan waxaa laga bilaabaa qofka in salaadiisa salaada laga gooyo in culimada masaajidka joogta lagu diro in shacaa'irta islaamka la necbaysiiyo oo garhka qofkii leh iyo kii shicaar culimanimo ka muuqato loo ceebeeyo oo xijaabkii wax laga sheego shacaa'irta islaamka tuhmooyin lagu tuuro oo dibidhac iyo rajciya lagu sheego waa laga gudbaa halkaas oo waxaa la gaadhaa in fahamka diinta wax laga sheego oo waxyaala ilaahay xarimay subxaanah wa tacaala la xalaashado oo la ta'wiiliyo waa laga gudbaa oo waxaa la gaadhaa in culimmadii waaweyn islaamka la duro diintoodii iyo caqiidadoodii iyo ammaanadoodii iyo dhowrsoonaantoodii waa laga gudbay waxa la ka dhaha saxaabadan wax laga sheego ridwaan ullahi tacaala calayhim rag halkan jooga way ka gudbeen oo nebigay wax ka sheegeen calayhi salaatu wasalaam iyo guurkiisii caaisha uu guursaday iyadoo yar waa laga gudbay oo waxaa la gaadhay heer la yidhaahdo qur-aanka uun diintu weeye ee sunnadu iyo xadiisku diinta kama mid aha oo diintii dhinac dhan la turo yani waxay ka dhigan tahay in nebinimadii nebi maxamed aana waxba ka jirin oo isagu uu bilaash ahaa sal allahu alayh ali wasalam ee qur-aanka un la qaato dhaqankiisii iyo hadalkiisii iyo taqriirkiisii wixiiso dhan lahahdo diin maaha waa laga gudbo waxaa la gaadhay in la hahdo qur-aanka tafsiirkiisa cidna loo daba fadhiisan maayo laa rasuul walaa culima walaa saxaabi cidna looga fadhisan qof waliba siduu doono halkay la marto ha ku macnaysto adigiyo ilahay cidi kuu dhexayna waa qurxiis eg adigiyo ilaahay hadday cidi kudhexayso waa shirki iyo cidi kuu dhexayna sidaa in la yidhaahdo waa laga gudbay waxaa la gacan qur-aanka qaybo kamida ah la duro la idhaahdo cilmiga lama jaan qaadayo iyo adduunkan maanta lama jaan qaadayo ee halkaa inaga dhiga oo qur-aanka laga gudbo halkaa maxaa ka dambeeya in ilahay loo gudbo subxaana wa tacaala oo ilaahay cadaaladiisa wax laga sheego naxariistiisa la tuhmo xikmadduu khalqiga u abuuray wax laga sheego qalinlay hargeysa joogta oo dhalinyaradeena ah oo aqoon-yahankeennaaba sidaa qora qaar baa ka gudbay oo gaadhay inay markaa ilaahay jiritaankiisa shaki geliyaan inay shaki geliyaan qaar baa caddaystay oo yidhi waan iska dhashay oo waan iska dhimanayaa ee waxna kama dambeeyaan waxna kama horeynin in hiya ilaa xayaatuna addunya namuutu wanaxyaa wamaa naxnu bimabcuuhiin heerarkaasaa la maraa dhammaan waxyaalahaasi aqoon yar oo diineed bay u baahan yihiin oo aasaasi ah iyo iimaan kalsooni ku dhisan labada qofka hadduu helo biidni illahi tacaala aamin buu ka yahay halista iyo khuduurada kusoo wajahan da'yarteenna dhalinyaradeenna diinteenna ku wajahan ugu dambayn waxaan ku ururinayaa inay halisi jirto nusuusta inoo sheegtay waynu akrinay nusuusta waxaa ka mid a ah, yuriidu allahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum wayatuuba calaykum wallahu caliimun xakiim doonista ilaahay iyo doonista kuwa lunsan baa kala duwan markaasuu ilahay kala cadaynaya ilaahay wuxuu idinla doonayaa inuu xaqa idin caddeeyo oo idinku hanuuniyo jidkii kuwa idinka horreeyey toosnaa ilaahay waa cilmi badane xikmad badane ah wuxuu doonaya idinka toobad aqbala wallahu yuriidu an yatuuba calaykum ogif kastoo idinka dhaca albaabkiisu waa idin furan yahay wayuriidu aladiina yatabicuuna ashahawaati an tamiiluu mayla cadiima kuwa shahawaadka dabagableeya ee calooshooda iyo farjigooda iyo hawadooda daba socdaa waxay doonayaan an tamiiluu maylan cadiima inaad si weyn u leexataan jidkaa toosan inaad si weyn uga leexataan bay doonayaan waa qur-aan wey waa nas muxkama sariix saxiixa weeyo haabita wayuriidu aladiina yatabicuuna shahawaati an tamiiluu mayla cadiima yuriidu allahu an yukafifa cankum ilahay wuxuu doonaya wuxuu idin fududeeyo culayska idinka dul qaado wa khuliqa alinsaanu daciifa waayo asal ahaanbaa dacfi u abuurantay insaanku sidiisuu dacfi u abuuran yahi oo u baahan yahy cid uu ku tiirsado cid qaweysa quweysa cid xoojisa waana ilaahay oo keliya subxaana wa tacala makhluuq kale oo isaga la taagi ma qaweyn karo oo ma quweyn karo ma xoojin karo dardaaranku wuxuu noqonayaa waynu ku celinaynaa diintaada baro naftaada iyo iimaankaagana kobci camalkaaga ikhlaas kula dadaal cibaadada ku dadaal xumaanta inaad ka fogaatana ku dadaal ogow haddaad in yar leexato inaad halis u tahay in xadhigga lagu dheerayo falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum waxaad ku dadaashaa si aada u badbaaddo adigu inaad wanaagga amarto xumaantana diido alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkar nafciga ugu horeeya aduu kugu soo noqonaya adaa ku badbaadaya ya bunaya aqim الصلاة وأmr bالmacruuf wanha can اlmunkar واصbir calى ma aصaabak ina dalika la min cazmi اlumuur waxaad ku dadaashaa inaad la saaxiibto dadka toosan ee diintaada aad ku aamini karto oo aad ka fogaato dadka leexsan ee lunsan saaxiibtinimadu ma aha maanta in la wada fadhiisto la wada socdo la wada shaaheeyo maanta waxaan la saaxiibahay oo halkaa kula saaxiibahay dad qaaradaha adduunka kala jooga iyona saameyn bay igu leeyihiin aniguna saameyn baan ku leeyahay walaalaanu isdhaafsanaa toos baan u wada hadalaa waxay qoraan baan akhriyaa waxaygay akhriyaan waxoodaan daawadaa kuwa aan duubay daawadaan saameyn baan ku leeyahay fara badan iyaguna saameyn bay igu leeyihin marka waa saaxiibtinimada dadbani kama saamayn yara saaxiibtinimada tooska ah ciddaad waxooda akhriyayso ciddaad waxooda dhegaysanayso cidda aad halkaa kula saaxiibayso dhallinyaroy dooro oo ha noqoto cidaad diintaada ku aamini karto mustaqbalkaad ku aamini karto caqiidadaad ku aamini karto cidda qaloocda waa albaabkiiyo ka fogow albaabkaynu sheegaynay waa ka fogow haddaad la wad wado taliijku waad ku saamoobi haddaad ku saamoodo waad ku dhamci doontaa haddaad ku dhamcina soo noqotaa lama hubin karo lama damaano qaadi karo inaad soo noqoto lama damaano qaadi karo in badan baa sidaa ku luntay aayad aayado qur-aano ku jira suuratu yuusuf akhirkeeda suuratu huud akhirkeeda ayaad moodaa inay wadcigaa sawirayaan oy soo ururinayaan wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay fastaqim kama umirta waman taaba macaka walaa tadqow inahu bima tacmaluuna basiir nabi maxamed la hadlay alayh isalaatu wasalaam inkastoo xadiiska kuso aror uu daciif yahay haddana xadiiska kuso aror xadiisku wuxuu leeyahay rasulka marka la weydiye wad ceraysta la yidhi wuxuu ihi shayabatnii huudun wa akhawaatuha huud iyo suuradaha la bay cireeyey aayadda bay culamadu soo qaataan amarkaa rasuulka ilaahay saaray rasuulka alayh isalaatu wasalaam fastaqim kamaa umirta sidii laguu amray u toosnow xagga xagga uga sidii laguu amray u toosnow baa laidhi waman taaba macaka adiga iyo kuwa toobad keenay jidka kula hayaaba yacni waa waa iltizaamkiinu ha dhammaystirmo isna kaalmaysta oo suxbadiinu idinku isgarabsada walaa tadqow waxaad gudbina inahu bima tacmaluuna basiir u fiirso waa lasii adkeeyey walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar haw iilanina haw leexanina ha weheshanina kuwa dulmiga ku dhacay ee nafahooda dulmiyey ee diinta dulmiyey ee ilaahay dulmiyey dulmiga waxaa ugu weyn shirkiga kuwa leexday xaggooda in yar haw iilanina oo fatamasakum nnaaru oo sababta iilashadaas ay naara idin taabato oo weliba wamaa lakum min duuni illahi min wliyaa uma laa yunsaruun ilahay sokadiisna aada weydaan cid idiin gurmato idiin gargaarta aada weydaan waxaa haddana lasii adkeeyey jaanibkii taskiyada ahaa dhinacii taskiyada lasii adkeynaya in qofku naftiisa tahiro aqimi salaata طarafay nahaari wazulafan min alleyl in alxasanaati yudhibna sayi-aat dalika dikra lidaakiriin salaada gelinka hore gelinka dambe oog darafyada habeenkii oog iyo maalintii xasanaadkana ku tagsiiyo ku masax wixii sayi-aadkaa dhacay aayaadku macnahaasi sii wada tilmaamayaan laakiin kusii socon mayno waktiga awgi ugu dambayn ilaahay kaalmayso iskuma fillid inaad xanuunto oo jidkaas hoosan hayso iskuma fillid oo daciif baa tahay waxaad u baahantay marka si joogtaa ilahay u kaalmayso subxaana wa tacaala nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa nebi moxamed ayaa sujuudda ku celcelin jiray yaa muqalib alquluubi habit qalbi calaa taacatik ilaaha qalbiyada gedgediyow qalbigayga daacaddaada ku sugo ducadiisa waxaa ka mid ahaa allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca ilaahay ow xaqa xaqnimo ii tus kuuma filantaasoo keliya inaad xaq xaqnimo u aqoonsato haddaan lagu waafajin kuuma sug kuuma fila ilaahay ow xaqa xaqnimadiisa i tus warsuqni itibaaca raacistiisana iyo waafaji o igu arsaaq waarina albaila baailan baatilkana baatilnimadiisa itus warsuqna ijtinaaba ka fogaanshiisa nagu arsaaq dad badan ba yagoo baatilka og baadil yahay ku jira marka kala sheekh noo soo duco ku odhanaya oona lagu ibtileeyey tawfiiqda ilahay bay layihi marka inuu ilaahay ku toosiyo ku tabantaabiyo ku hago ilaahay subxaana wa tacaala la kaalmayso ilaahay bari isu dhuldhig ilahay subxana sl qur'anka wuxuu ku ammaanay dad uu ku tilmaamay raasikiin fi lcilmi waxaanu ku ceebeeyey qolo uu ku tilmaamay quluubtoodu inay leexsan tahay oo shubahaadka raaca shubahaadka daahyadaasaan sheegnay furfuraanay dabagalaan huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi waukra mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitnati waibtigaءa taawiili wma yaclamu tawiilahu ila allah wاlraasikuuna fi lcilmi yaquluuna rabana yaquluuna kulu min cindi rabbina aamana bihi kulu cindi rabbina wma yatadakaru ila ulu albaab maxay ka dambaysiiyeen rabbana laa taziq quluubana bacda id hadaytana ilaahayow intaad na hanuunsay kadib hana luminin qulubteed ha leexinin haddaad hanuuntay qur-aanka xifdiday safka hore ku tukato salaadaha sunayaasha soonto ha isu qaadan inaad fidno aamin ka tahay oo fidnada ha isu bandhigin man tacarada lilfitani man tacarada lilfitani qofka fidnooyinka isu isu bandhiga zallat bihi lqadam uu simbirraxoodaayo fidnadiibuu ku dhacaa waxay la yaab leh qur-aanku siduu u cabiray fatazilla qadamun bacda hubuutiha ilahi wuxu subxana tala wuxuu ihi oo ay oo ay lugi siibato sugnaansho kadib xaqa ka siibato sugnaansha kadib hadoogow sugnaansha kadib ilahay ka cabira adigoo sugnaabaad siiman kartaa marka waxaad u baahan tahay inaad xadarkaaga yeelato feejignaantaada yeelato digtunadaada yeelato tallaabooyinkaa aynu soo ururno sida koobnoo tilmaana inaad ku dadaasho oo ugu dambaysay inaad ilaahay subxaana wa tacaala ka barido inuu ilahay ku sugo allahuma inaka cafuun kariimu tuxib lcafو acfu cana allahuma ya muqaliba alqulubi walabsaari habit quluubana calى طaacatik اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم